alxamdu lilahi rab اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi اlamiin wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciina faxadaanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu saalix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kuli minhum ila sufyaan bn cayn can amr bni dinar can abi qabuusa mawla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh walih waslem alraaximuuna yarxamuhum araxman yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi sama wmin طrائq الرحmة رحmة المعلimiina bالmتacalimiina بإqra'ihim usul الmتun khاaصة usul xadiiث المصطفى والرasuل المجتبى slى اllه عlيه وعlى آlih وصxaabته أجمعين liyfuzuu bsacاaت الcajل والآجل fahada huwa الmجلس التاسع min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi رyاض الصاalحين fi leylaة السادس والعشhرين min shahri jumaad alaakhir caam afin arbac wasabcin waalaaiin hijrat mustafa sala allahu aleyh alih waslem wadimna silsila duruus xadiid mustafa sala allahu aleyh alih waslem bad-an bikitaabi alarbaciin waintihaaan bisunani wasaxiixayn yasara allahu alitmaam walikmaal warasaqna alihlaas fi lqowl walcamal inahu jawaadun kariimu bilijaabati jadiir majliskan waa majliskii sagaalaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin limaam nawowi caleyh raxmat ullah baabkana habeenkan waa habeenka lix iyo labaatanaad ee bisha jimaad alaakhir kun afar boqol soddon iyo toddoba hijrada nabigeena sala allahu aleh ali baabkana waa baabka baabun fii man sanna sunnatan xasana mise baabun fi nahyi can ilbidac wamuxdahaat alumuur kaas koro sooma baabun haadaa baabun baab weeyaan wuxuu baab yahay fi nahyi reebitaan iska reeba can ilbidaci bidcooyinka layska reeba ayuu baab yahay oo muxdaaati lumuuri umuuraha lasoo dirsiiyey oo layska reeba ayuu baab yahay weyaan bidcada waxaa la yidhaahdaa hiya alashyaa allatii yabtadicuha alinsaan qofka wax alla wuxuu asaga u bilaaba oo asaga uu la imaado oo isaga jeebkiisa oo kala soo baxa ama qof jeebkiisa kala soo baxay uu muxuu ahaa kaga daydo ayaa bidca la yidhahdaa weeyaan maa uxdita fi اddiin mima laysa lahu aslun marka bidcada anwaac badan bay leedahay aad bay u tiro badan tahay laakiin daabitkeeda ugu fiican ugu wanaag badan wuxuu noqonayaa qofka inuu shay ku xadido cadad uu yidhaahdo maalan cadadkan ayaan cibaadaysanayaa intaas ayaan dikri akhrinaya oo kooban cadad kitaabka alle iyo sunnada nabigan aan lagu xadidin inuu goosta u gooya zaman inuu cibaadayso zamankaanna uusan allah subxaana wa tacaala uma rasuluhu sal allahu aleh ali waslm wa rasuuluhu sal allahu aleh ali waslm ayna mxuaha zamanka xadidin uu yihah zaman fulaan baan inta cibaado gudanaya kadalika inuu muxuu ahay kayfiye iyo sifa mucayan ah uu mxuah u cibaadaysto sifadaas iyo kayfiyadaana aynan xadidin shareecada marka cadadkii waa la fiirinayaa noocii ayaa la fiirinayaa wakhtiga ayaa la fiirinayaa kayfiyadii ayaa la fiirinayaa marka qofka haddii uu yidhahdo maalan salaad kastoo duhur markaan ka baxa waxaan tukanayaa sideed ragca ayaan tukanayaa oo joogto ii noqonayso waxay noqonaysaa arrinta yada ah ya bidca maxay bidca ku noqonaysaa nabigeena sala allahu aleh ali w slem ka sugan ama salaadda muxuu ah duhur wax raatibo oo joogto ah in laga dimariyo sunan mulaqa qofku iska sunaysanao baab kale tayada laakiin sunno raatibo ah ama laba ha noqoto ama afar noqoto riwaayaat kala duwan yihiin qaar afar bay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin waa labo wax ka dambeey wixii intaa ka badan marka oo taxdiid ah oo sideed iyo wix la mid ah, eh, waxay noqonaysaa marka qofka inuu isaga jabis kala soo baxay bidcay noqonaysaa kadalika haddii aad qofku u yidhaahdo salaada duhur labada rakca ama afartan oo ka dambayso waxaan waqti ka dhiganaya inaan tukado inaan ka hormarsado mxuu ahay salaad oon ka hormariyo oon daa'iman tukado lix saaci bar inaan tukado oo asaga waqtigaa xadido ama u yidhahda sagaal saaci bar ayaan mxuu ayaan daa'iman tukanaya oo asaga xadido nahyigii kale oo ahaa mxuu ahaa waqti zawaalkii amaba kii kale oo mxuu ahay dukhuulu waqti alcasri oo mxuu ahaa wamaa ilaa dalika waa baab kale ta isaga laakiin khuruuj waqti alcasri oo mxuu waqtiga dhammaadka salaada casr markay dhammaanayso kale mxuu ahaa ama bacd salaat alcasr waa baab kale laakiin inuu waqhti muxadad u yeelo ayadna waxyaabaha wax bidciyay ka mid tahay marka dariiqo iyo kayfiye loo tukada amaba cibaado loo guto adiga la timid oo adiga aad gacmo ku samaysatay waa la mid kadalika waxaa la mid ah nabigana sal allahu aleh ali waslem salligiisa siiqa ayuu leey la iyo ariiqo loogu saliyo iska macruuf laakiin qofka hadduu la imaado isaga ariiqa jeebkiisu ka keensaday ayadna bidcadii way gelaysaa marka marka bidcada iyada in qofku iska dhowro iska ilaaliyo wax kasta ood cibaado ka dhiganayso ood joogtaynayso inay ahaadaan shay allah subxaana wa tacala uu faray kadalika nabigeena cala sla slam faray ama uu sameeyey wixii intaa ka baxsano cibaada waxay noqonaysaa qofka inuu muxuu ahaa hawada inuu qabto uu raba uusan qaban karin hawadan haddii qofka u yidhahdo is yidhaaha qabo waxaa ku hawada way joogtaa laa shaka laakiin qofka hadii raba qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yidhi famaada bacda alxaqi xaq gadaashii maxaa ahaaday ilaa dalaalu baadinimo mooyaane xaq haddii meesha uusan oolin waxay ooli kara meesha maxay noqonayaan waa baadinimo wixii xaq ahna waa inay muxuu aha min allahi caza wajal waa inay sugan yihiin oo waxaa weeyaan ay ka sugan yihiin allah subxana wa tacaala amaba wakadalika aidan rasulu ay ka sugan yihin alah slat slam wa qaala tacala alla wuxuu yidhi maa faradnaa kama aanan tegin filkitaabi kitaabka min shayin wax aan kaga tagni ma lahan wax cibaad ah ama wax khayr ah ama wax mxuu ahaa lisfaro oo kitaabka qur-aanka looga tagi lama arka ama si ijmaal ha u sheego ama si tafsiil ha u sheego saas weyaan waxay dhahaan eh, dadka ma ogtahay mararka qaar markaad eh, meela lagu ciriiriya waxyaabaha dee nukatay ka mid tahay ayaa nin dee iska xiro oo laqbaystay ayaa u imaado marka wuu xujeeyey wuxuu yidhi ilahay sooma sinin subxana wa tacala wamaa faratna fi min shay nacam jawaabtu maxay noqonaysaa waa nacam markay nacam noqoto idan magacii kuugaa la yidhahdaa qur-aanka kuug marka qur ilaahay subxana wa tacala soo dejiyey magacaas kuug la yidhahda iga keen soo indhataag ma marka jawaabtu maxay noqonaysaa majawaabyajawaabtu wuxuu ka dhigay jawaab sa taamaha abaan jawaab sada taamaha waa jawaab khaldan laakiin waa jawaab oo mxuu ahaa xujo xujo ku taaga wa taraa kuuka qaaiman ma gara wa taraa kuuka qaaiman gaalka aqoon badanna ma jirin moogta xujo unbuu watay waa iska saasay dhahaan marka waxaan kala jeedaa maa faratnaa fi lkitaabi min shayin waxaa weeyaan shardi maahan inaad mxuu ahay afraadda shayga uu qur-aanka uu cadeeyey maahan ijmaal salaadoo kale tusaale ahaan rukuucdii iyo sujuuddii iyo qirada mxuu ahay faatixadii iyo ataxiyaadkii iyo salaamtii habka loo salaam noqsana iyo mxuu ahay eh, jalsat alistiraxa wamaa ilaa dalika tafasiishaas ma qur-anka ku tala warkacuu maca araakiciin wax uun lagu sheegay rukuucdaasaa lagu sheegay iyo sujuuddii oo ijmaal ah oo xataa inta ay noqonaysay inta jiro ay nacam lidalika qur-aanka marka wax kasta oo diintan ku saabsan wuu ka warramay laakiin ama ijmaal buu ugu warramay oo sunnadii caddaysay amaba tafsiil buu ugu warramay tusaalaanada weysadoo kale qur-aanka waa tafsiiliyey yaa ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biruusikum arjulakum ila alkacbayn haakada ilaa muxuu aha ay eh, muxuu aha lugihii laga gaaro nacam marka waxyaabaha qaarna wuu ijmaalay salaadaasa ka mid ah zakadii oo kale tusaale ahaan waxa wey waaqiimu salaata waatu zaka waaqiimu sala waatu zaka waaqiimu sala waatu zaka marka xeed xataa la yidhi muxuu ahay dadka aan zakada bixinayn waa gaala qur-aanka ku taala laakiin in mxuah neef geela laga bixina neemxuah neef ariah shanta neef oo geele laga bixina in nisaabkii intaa yahay sunnada caddaysay marka qur-aanka maa faratnaa fi lkitaabi min shay waa sax laakiin ima ijmaalan waimaa tafsiilan saas inaad u ogaataan weyaan oo qofka aadan muxuu ah magaciisa waa taraakuuka aad ka raadin meesha ood ku ceeboobin taraakuuka ninkaas meel buu iskaga radi lakiin waxaa u imaan kara mustashriqiin kaaga aqoon badan oo diinta ku yidhahdaan waa oo saashay ahayd oo saashay ahayd oo habka i ku dhacday ceyrkaas ka imaaday shaam ayuu ahaa oo eh, raashinka waday abaar lagu jiray uu ku tafsiiliyo kadibna xujadeedu waa kaa dhammaatay xageed la aadaysaa marabada isku ridin waxaa tidhahdaa qur-aanka maa faratna fi min shay tafsiilka ama biariiqa mujmala aw biariiqa mufasala wixii mxuuah mujmal ahaana ha tusaale wax badan oo badan oo badan oo hadda umuuraha la iktishaafaa ka mid ah iktishaafat alcilmiya in badanoo ka mid qurnka kutala aljaaz qur'aani ku taala laakiin tafsiilkeeda waxa weeyaan culimadii ayaa ka istinbaaeen can ariiq istinbaat ayaga kala soo bixeen najaar zaluul ninka la yihahdo iyo sheekh zandani iyo rag oo mxuu aha icjaaz cilmiga kownkan siduu u samaysan yahay infijaaraadkan iyo qaraxyadan dhulka hoostooda borokaanada ka soo baxayaan waxyaaba badan culum badan bay kala soo baxeen darada bahasha la yihahdo wamaa ilaa dalika oo aad u tiro badan dhan walba marka waxaan kala jeedaa arinta iyada marka qur-aanka maa farradnaa fi lkitab min shay wa ama ijmaal ama tafsiil yaan marka lagu weydiin lagu dhihin mxuah magacii ka soo sar qur-aanka magacii ka soo sar yaan lagu dhihin wayaan qaala tacaala inta badan ade sunada nabiga ala sl ayaaba cadaysaba oo hadda waxyaaba had wax cibaada oo sunada nabiga ayna cadayn maba jirtaba sideedaba cibaada haddii wixi ay noqoto laakiin waxyaabaha aan culimada ay kala soo istimbaatan waxyaaba ikhtishaafaadka cilmiga ah weeyaan nacam wa qaala tacala allah wuxuu yidhi fain tanaasactum haddii aad ku murantaan ood ku doodaan fii shayin shay faraduuhu ay alkitaab sunna waqaala tacala alla wuxuu yidhi waana hada kanayto siraaii waa jidkayga mustaqiiman waana mid toosan ee fatabicuuhu raacay walaa tattabicu haraacin asubula jidadka mtirada badan haraacina weyaan fatafaraqa kadibna uu idinku kala tago ood ka leexataan ood ka luntaan bikum idinka can sabiilihi jidka alla subxaana wa tacaala wa qaala tacala alla wuxuu yidhi qul in kuntum haddii aad tihiin qul waxaa tira yuxbibkum ha idin jeclaado allahu alla weyne wayaqfir lakum dunuubakum dunuubtiina dhaaf weyaan walaayaatu aayadaha oo fi lbaabi baab ku sugan kaiiratun aad bay u tiro badan yihiin macluumatna walaa la yaqaana wa ama laxaadiiu miha fakaiiratun jiddan ayadna aad bay u tiro badan yihiin wa hiya mashhuuratun aadna waa loo yaqaanaa fanaqtasir waxaan ku gaabsanayn calaa arafin qeyb iyo mxuuha araf oo minha axaadiis ka mid ah xadiidka boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri caaisha qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam man axdaa qofka soo dirsiya fii amrinaa amarkanaga diintanaga haada ee kana maa laysamaa shay laysa aanan ka mid ahayn minhu isaga fa huwa raddun ay marduudun caleyh waa lagu celina weyaan muttafaqun caleyh wa fii riwaayati limusliman camila qofka camal fala oo qabto camalan shaqa iyo cibaado oo laysa aanan ahayn caleyhi asaga amarna amarkanaga aanan ku dhisnayn oo annaga aanan farin fa huwa raddun isna waa lagu radina weyaan xadiidka boqol iyo toddobaatanaad wacan jaabir bni cabdillahi radi allahu tacala qala wuxu kaana wuxuu ahay rasuulula rsulka al sala allahu aleh ali wasalam idaa khaaba hadduu khudbaya ixmarat waxaa casaan jiray oo guduudnaan jiray caynaahu labadiis indhood wa calaa waxaa kor noqon jiray sawtuhu sawtkiisana kor buu noqon jiray washtada qadabuhu caradiisana aad bay u darnaan jirtay xataa waaba mxuua xataa ilaa kaanahu waaba isagoo mundiru jeyshin jeysh kadiga oo kale ciidan isagoo kadiga oo ciidan baa idin soo hay qof lahoo kale ma inuu yihah war ciidan ogaada inuu yidhaahdo war coydan baa idin soo haay war allihin alla soomaa inuu marka qof saa u qayliyo saasuu nabig ahaan jir alai sala slam qof ciidanka diga oo kale ayuu ahaan jira markuu khudbayna sala allahu aleh ali slam ile naar buu ka degi nabigeena alai sala slam yaquulu nabigu wuxuu dhihi jiray sabaxakum waa idin kuwaa bariistay masaakum wuu idinku galabaystay saasuu dhihi jiri marka naartii albaabka idin saana dabalkmowdku waa idin haya war nudunuubti war shaydaanka waa kada saasuu nabig dhihi jir alai sala slam yaquul wuxuu dhihi jiri bucitu waa ana aniga iyo wasacad saacadda qiyaama ka haatayna saan oo kale soo saaray weeyaan wayaqrinu nabigu wuxuu isku xiriirin jiray oo isku duwi jiray bayna usbuucayn labadiis farood ayuu saa jiray aniga iyo saacada saana isku nahay weyaan maxay labadan farood muxuu ahaa isleeryihiin waxweyn isma dheera saasuu nabig dhihi jira alayh salat slaam assabaabata maruusatada iyo walusta iyo waxaa weeyaan dhatan dhexdhexaadka annaga waxaan dhahnaa afartan maruusad sooma magac kale mau haysaan carabtana waxay yidhahdaan assabaaba tan caytanto qof markaad caynayso waxaad ku samaysaa inaad mxuu saas fata ama aad u goodinaysa sabaaba tii cayda bay dhahaan i walow sidaatan dhaxa labadaasoo nabiga alai sla isku qabtay weyaan nacam annagana dee cunnada lagu maruusada wa taqaana saasa saasaa ah. ah loo mariyaa nacam maruusata asabaabatatan mxuu ahaa maruustada iyo walow sidaatan dhaxa wayaquul nabigu wuxu dhihi jire sal allahu aleh ali waslm kadib fa ina khayra alxadiidi hadal waxaa khayr badan kitaab ullahi kitaabka alla subxaana watacaala wa khayr alhadyi hanuunna waxaa ugu khayr badan hadyu muxamadin nabi muxamed sal allahu aleh ali wasalam hanuunkiisa ugu khayr badan wa shara alumuuri amarna waxaa ugu shar badan muxdathaatuha inta lasoo dirsiiyey diin khaasatan wixii diin ku saabsan wixii lasoo dirsiiyey oo lasoo kordhiyay weyaan wa kulla bidcatin bidca la arkana dalaalatun waa baadinimo weeyaan uma qul nabigu wuxuu weli u ahoo ku habboon bikulli muminin mumin la arkaba kaga haboon min nafsihi naftiisa aniga ayaa kaga haboon naftaada saad u jeceshahay si ka daranaya nin kastoo mumin naftiisa aan jeclahay oon ugu dadaalaya oon ugu murgaya ayuu nabig leh sal allahu aleh ali wasalam man taraka qof ka taga maalan qofkii maal ka taga faliahlihi ahlkiisa ayaa dhaxli waman taraka qof ka taga daynan dayn qofkii ka tago oo dayn lagu leeyahay aw dayaacan caruur iyo masaakiin ka taga tabar lahayn oon dhaqaalana lahayn ka fa ilaya aniga mxuu aha ayaa xaggayga la soo aadinaya anaa mas-uulka noqonaya calaya dushayda ayay mxu mas ku dhacaysa weyaan balsaa arka nabigan cala slat slaam qofka daynta lagu leeyahay oo muminka ah markii loo keeno wuxuu dhihi jiray dayn ma qofkan ha salluu calaa saaxibikum nin saaxibkiina ku tukada uu dhihi jiray marka hore gadaal daba nabigeena sal allahu alay wuxuu dhan dhabarkuu saartay qofka muuminka ah haddii dayn lagu anigaa laga rabaa nabi maxamed ala sla slam nabig dhihi jir anaa bixinaya haddii caruur iyo masaakiin uu ka tagayna anaa muxuu aabbo u noqoni oo kafaala qaaday uu nabig dhihi jiray sal allahu marka waxaa loo bahan yahy qofka mas iyo qofkii muxuu ahaa dhaqaalo haysto iyo qofkii muslimiinta hor jooga inuu saasoo kale wuxuu ka gaari karo uu ka qabta loo baahan yahy weyaan nabigana alai sala slam saas ayuu ahaa booskaas ayuuna taganay maxaa yeele wuxuu ahaa cumar cumaan cali radia allahu canhum jamiican saasay ahaan jireen weyaan nacam marka ariiqaas waa ariiqa nabigeena sal allahu aleh ali wasalam maxalushaahidka marka waxay tahay qofka inuu ka fogaado waxyaabada muxdataadka ah bidco kastana inay baadinimo tahay nabiga cadey sal allahu aleh ali rawahu muslim an irbaad ibni saariya radi allahu tacala canhu xadiiuhu asaabiq xadiikiisa hore fii baab almuxaafada cala sunna taqadama biraqmi mia waabca wahamsiin weyaan xadiidkii wacadana rasuulu llahi sal allahu aleh ali nacam xadiidkii aad aan soo marnay weyaan baabun fii man sana baabun wuxuu baabuy baabkan fii man ayuu baab u yahay sana jideeyey sunnatan jid xasanatan ee suuban aw sayi'atan ama midka hore wanaagga khayrka loo sheegay iyo kan dambe xumaanta iyo loo sheegay ayuu baabyahay baabkan weyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waladiina kuwii yaquuluuna yidhaahdaan muminiinta rabbanaa rabbiganagow hab lanaa noo haybeey min aswaajina xaasaskanaga iyo wa duriyaatina caruurtanaga qurata acyunin ilqabowsi rabbiyow nooga ku isha ku qabowsato ilahi nooga dhig wajcalnaa naga yeel lilmuttaqiina kuwa muxuu alla ah ka baqaana imaaman horjooga iyo horkaca iyo wanaag tuse ilaahu nooga dhig weyaan oo marka inay muminiinta ay waxyaabaha wanaag kaaga waxyaabaha ay dadkii muminiinta ay ku ducaysan jireen ay ka mid tahay weyaan nacam wa qaala tacala alle wuxuu yidhi wajacalnaahum waxaan yahduuna dadka ku hanuuniyaan biamrinaa diintanaga iyo amarkanaga ku hanuuniyaan ayaan ka yeelna weyaan oo waxaa weeyaan eh, ambiyadii iyo ninkii reer bani israaiil ambiyadoodii ayuu rabbi ka hadlay wa tacaala nacam xadiidka boqol iyo ko iyo todobaatanaad wacan abi camrin waxaa laga wari jariir bn cabdilahi albajali radia allahu tacala anhu qaal wuxuuhi jariir kunnaa waxaanaynay fii sadri nahaari maalinta qeybteeda hore ayaan aheennay cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam maalinta awalka hore ayaa nabiga la joognay fa jaa'ahu nabigu waxaa u yimid qawmun qola ayaa u yimaadeen curaatun qaqaawan oo dhar aan haysanin mujtaabi annimaar go'bustayaasha amaba go'yaal suuf ka samaysan oo duqoobay oo tacbaan ah qoorta ku xihan sida carruurta ay qoorta ku xirtaan saas ugu xihan wayaan cawradooda saas ku asturayaan awilcaba amaba busta caadi wataan wayaan busta go' ka dhigteen oo mxuu dhar ka dhigteen oo dharka cawrada ku asturayaan mutaqallidi assuyuuf seefafyaalka muxuu ahaa seefyaalka garwaaxeedsan oo saas seefta saas wada garwaaxeedsan nacam waa qaawan yihin laakiin jihaad bay usoo baxeen oo waxaa weeyaan ay saas u garwaaxeedsan yihiin caamatuhum intooda badan min mudara qabiilka reer mudar la yidhahdo oo horaana gaalada ahaan jiroo khatarta ahaa oo soo islaamay ay ka imaadeen bal kulluhu min mudar iskaba dhaafay dhammaantood waa reer mudar qof kalaba kuma jiro fatamacara waxaa isbedelay oo mxua doorsoomay wajhu rasuulilaahi sal allahu aleh wasalam nabigu wejigiisa doorsoomay limaa ra'aa wuxuu arkay darteed u doorsoomay bihim ayagoo min alfaaqati faqri iyo rafaadka ragga arkay ayuu aad uga xanuunsaday wejigiisaa doorsoomay nabiga alai slat slam fa dakhala nabiguu soo galay marka guriga ayuu soo galay uma kharaja kadibna waa baxay fa amara wuxuu amray ood amar ku siiyay bilaalan bilaal wuxuu amar ku siiyey inuu aadimo oo faadana waa addimay bilaal wa aqaama nabiga mxuu ahay bilaal salaad u aqimay fa sallaa nabigu wuu tukaday marka waa salaad oo marka iska tatawuca weeyaan uma khataba nabigu u oo fa qaala wuxuu yidhi yaa ayuhannaas wardadow ittaquu rabbakum ilaahaygiin ka baqa rabbigiin ka baqa alladii rabbigaasoo khalaqakum idinka uumay min nafsin naf waaxidatin oo keliya idinka uumay ilaa aakhiri laaya aayadda ilaa nabiga ka dhamay salaam ina allaha alla weyne wuxuu ahaaday calaykum dushiina raqiiban mid idin dhowra oo idin ilaaliya ayuu rabbi ahaaday weeyaan walaayat luraa aayadda kale lagu aqri nabigeena sal allahu alay sal allahu alay waslem allatii taasoo fii akhiri lxashri suurat alxashri u dambayso oo maxay tahay yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alle nabi rumeeyow ittaquu llaha alla ka baqa waltandur ha fiirisa nafsun nafna maa qadamat waxay hormarsatay liqadin berri ay u hormarsatay ha fiirisa weyaan kadibna nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay ali wslem markuu aayadihii akhriyey tasadaq ee rajulun ninka nin kasto min diinaarihi diinaarkiisa wax ka sadaqaysto shilinkiisa dahabka ah wax ka sadaqaysto min dirhamihi shilinkiisa fidada wax ka sadaqaysto min thawbihi maradiisa ka sadaqaysto min saaci burihi qamadigiisa nooca burka waa nooc mxu qamadii ka mid oo cad weyaan oo mxuu ahaa min saaci burihi burkiisa mxuu sac ka mid ah ka sadaqaysto weyaan min saaci timirtiisa mxua saca ka sadaqaysta weya wamaa ilaa dalika nabiga marka wuxuu booriyey calayhi salat salaam nin walba wuxuu haysta inu wax ka sadaqaysto dharkii wax ka sadaqaysto shilibaad wax ka sadaqaysto cunadii wax ka sadaqaysto wamaa ilaa dalik saasuu nabiga alai slat slam xataa qaala ilaa uu nabiga ka yidhah walow bishiqi tamra timir jabkeed ba allah ka yeele qofka ha sadaqaysta weyaan fa jaa rajulu nin min alansaari reer ansaareed ka mid a ah, bisuratin kiish buu la ama karinad waxaa la yimid weyaan radia allahu tacala canhu ay sigayso kafuhu muxuu ahaa lacashiisu aad ku waday tacjazu inay mxuu ay la dhacdo oy ka cajisto canha ay can xamliha inay qaado yani kariirad amaba waxaa way kiishad aad u culus oo muxuu ahaa lacag iyo dahab uu ka buuxa ayuu ninkaa keena weyaan gacantii qaadila culayska ay qabto weyaan bal qad cajazat way ka cajistay oo waqaadi layahay bitacbaan waa kor u hayn layahay uma tataabaca annaas dad kadibna waa isdabagaleen weyaan oo nin walba markuu ninkaas intaas riday dad kale ku daydeen weyaan radia allahu tacala ardaahum xataa ra'aytu ilaa ka arkay ayuu leeyahay jariir laba karoor karoorka waxaa wey cunada iyo masagada markii muxuu ahaa la gooya ayaa kadibna la aruuriya oo meel loo dhiga ilaa laga garaaca amaba laga eh, shukulo ama laga bixiyo eh, eh, waxyaabihii sabuulkii i kala saaro qaybti kale marka waa karoor yani kawma qayb weyn oo mxuu ahay kawmada waa qayb saasoo mxuu ahaa meel taalla weyaan xataa ra'aytu ilaa ka arko nacam kawmayni laba karoor oo min tacaamin cunno wa hiyaabin dhara weyaan xataa ra'aytu ilaa ka arko wajha rasuulilah rasulka l wajgiis sal allahu alay ali isagoo birbirqa kaanahu mudhaba isagoo mxuu ahay la ifiyey oo la nuuriyey oo kale weyaan la dahabeeyey faqaala rasul lah wuxuu yidhi sal man sana qofkii jideeya filislaam islaamnimada dhexdeeda sunatan jid xasanatan ee wanaagsan falahu isaga wuxuu leeyahy ajruha ajirkeed ayuu leeyahay iw ajru man duul ajirkiis ayuu leeyahay camila ku camalfalay biha sunnada iyadoo ka camalfalay min bacdahu gadaashiis min hayri an yunqasa iyadoona laga nusqaaminin min ujuurihim ajriyaalkooda qolyihii eh, mxu ku dayday shayun shay waman sana qofkii jideeya fi lislaam islaamnimada dhexdeeda sunatan sunno iyo jid sayi'atan ee mxuu ah xun kaana calayhi waxaa ahda wisruha dembigeeda iyo wasrun wa wasru man camila biha iyo mxuu ah dadku camal fala dembigooda min bacdihi isaga kadamba ka gadaashii min hayri an yunqasa iyadoon laga nusqaaminayn min awsaarihim dembiyaalkooda shay un shay rawahu muslim xadiidkan waa xadiid cadiima waa qofka wanaag inuu dadka u horkaca ajarka laga hela ayuu mxuu ah daliil u yahay weyaan ayuu u yahay caddayn marka qofka inuu waxyaabaha wanaagsan hadda sadaqa la faray markii liisfaro sadaqadii kitaabka alla faray sunnada nabigeena ala sla ayaa faray sadaqada ayaad marka markii la sheego la yabohoy inaad u hormarto ood boqolkii aad bixin lahayd dib u dhiganin ilan laba jeer baad bixinaysa ama kontonkii ama kunkii amaba wixii aad ugu tiragashay adi u hormar horumarka isagii booditaanka aad boodaysa wuxuu sababu noqonayaa in alla intii muxuu ahaa tuurtay boqolkii asaga aha io ka badan io ka yarba inay muxaajarkoodii intii ahayd lagu hosiiyo tusaalahaan ninka u horeeya oo dadka ay ku daydaan ninba miskiin ba istaagay war halli caawi saasaana kan kale saasuu yidhi kadibna intuusan carabka ka dhigin nin baa booday oo marka markiiba dadkana waa taqaanaan isku daydaan isku daydaan laa shaka oo qof markaad aragto qof intii ilaahay u jeedo subxana watacala gacmahaasaa u taaga oo khushuucsan oo oyna markaad aragto ama aad ilahay uga celina adna qalbigaad maxaa ku dhici war ninkan wuxuu ka carara ama wuxuu weydiisan adiga muxuu ahaa inaad weydiisto ama aad waxaad ka carara ka cararto maxaa kuu diiday soo saad kadalik sadaqadii waa lamid marka inaad muxuu la boodo qofka in alle inta kaa dambeysay ajirkoodin lagu siinaya ayagana waxba lagama taabanayo haddii aad mxuu ahaa qof aad istaaga tusaalahaan qof baa istaaga miskiin kadibna warnaga fariisan waxaad sheegi malahan aad ninka asaga ahay marka waxaa weyaan sunnatan sayia ummadda waxaad oga kacda inay mxuu xoolahooda diidaan kadibna waxaa weeyaan dadka ninka miskiinka uu dhibooday dhibaataad la kulantay wax la siin lahaa oo ay darteed ee la dhibooday oo wanaaggii mxuu ahaa aad heli lahaa amaba khayrkii amaba dhibkii ka fuqi lahaa ayaad sabab u noqotay inuu ku taagnaado sooma idan dembi baad horkacday ummadiina waad uga horkacday dadka ayagaa ah inay ninkaan caawiyaan xaq ay kuleeyihin waa xaqun lisaa'ili wlmaxruum wa fii amwaalihim xaqun nacam marka arrinta ayadeed marka waxa dembigeeda waad taas garani laakiin dad ayaa waxaa laga yaabaa inay u daliishadaan inta ay bidca la imaadaan oy diinta wax ku soo dirsiyaan oy waxaa weeyaan eh, xad mucayan ah wakhti mucayan kayfiya mucayana ay u sameeyaan cibaado oo ilahay uusan jidayn subxana watacala rasuulkiisa uusan jidayn kadibna ay usoo daliishadeen xadiidkan man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha waman sana sunatan sayia o yihahdaan waxaan sunna xasana wa sunna xasana ay yidhahdaan arrinta ayada ikhwaani filah daliil uma noqonayso waxay daliil ugu noqonaynin nabigeena sala allahu aleh ali sunnadu kala maxay tahay shayga waa la mubaadaradiiba waa laga hadla mubaadara almubaadara qof inuu degdego wixii oo dad kale kaga horeeya oo dadka tusaale u noqdo cibaadada lisfaray rabbi faray nabigeena ala sla slam faray cibaadada ayadeed inaad dadku ay kaaga daydaan ood ku degdegta macnaha laga hadlata ayada weyaan ee macnaha ma ahan inaad adiga aad intaad wax dhoobdhoobto kadibna aad tirada man sanna fi lislaami sunnatan xasana marka haddii ay saa shantan salaadoon tukanayna iskuma dhibneenba shantan salaadood keligeed maxaan iskugu rafaadinaynaa maan muxuu ahay salaada casar markaan ka baxna kadibna salaad iska wadan oo ko iyo tobanka sac mar lagama laba iyo tobanka marka la gaar cumrigeena waa yaryahay soo ma ogdiin cumrigeena aad buu yaryahay lidalika muxuuaha konton salaadood baa muxuuaha nagula farad yeelay maadaama cumriga uu yaryahay salaada cishe keligeed maxaan waan joognaa masjidkii aan qorshaysana hal saacibar marka la gaaro inaan dukanna muxuu afar kaco kale markii salaada laga baxo jamaaca oo imaamku uunoo jooga meel dheer ma jira kuna jooga kadibna markii salaadda aan ka baxna cisha intii soo hartoo kale saasoo kale aan jidaysana wahaakada soonka maxaan bisha kaligeed mxuu ah cumrigeena uu kooban yahay soonka maan mxuu rajabna ku darsanno oon bishii soo khayr ma qofka isaga waxaa la hordhigaya markay kuugu daliishado man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha kugu daliishado in muxuu ahaa cibaado cusub la samayn karo oo nabiga usan jidaynin waxaa la leeyahay dhib ma ramadaanka muxuu ahaa bisha ramadaan soo ma bish shacbaanna waan ku daraynaa maxaa mal mushkila ayadna waa soon aan isku mxuu ahaa aan jidayno oon isku wadno isku bixino kadalika salaada duhur salaad kaloo duhur aan tukanayna ayna oo ama bedelka afar aan tukanayna tii la tukana laftarkeedii shan baan ka dhigaynaaba dhib kalema balaaba sheekh shan muxra tuji ataxiyaadka intaan laba jeer waxaana tahasanayna muxuu ahaa meel uu mariya haba yaraata ma abadan hadduusan ahayn qof mucaanada qofka moogta mucaanadka ah boqol iyo toban iyo ka adag mataqaanaa kaama akhrisanay intaasa ka adag hadduu ku yidha kaama akhrisanay de muxuu ah, mucaanid mogti laakiin qof khayr raba oo janno raba oo muxuua ah, diin raba hadduu yahay markaad hordhigta arrinta iyada ah qofka hadda muxuu ah, bidcada la imaada markaad tirahda bidca lama ogola wuxuu ku leeyahy man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha kuwa dee ayaga waa dharkay dhigteen kuwa dharka dhigtaa jiro oo waxaa weyaan wuxuu kuleeyahay ilaahay baa mawliiday subxaana wa tacala nabi ku mawliiday afkaas maxaad kula hadli markuu ku yidhahdo qof nabi maxamed calayhi afdal salatu aska tasliim in mawliidkiisa ilaahay baa qaaday markuu qofku yidhahdo maxaad leedahay ya maxaadihi ma horman hadde waa ka soco ninka asaga iskaga markuu ku yidhahdo nabiga asagaa isu mawliida calayhi salatu salaam xadihi ood weliba aad ku murmaan markuu yidhaahda nabi moxamed ala sl mawliidkiisa waxaa dhigay abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali baa dhigay markuu ku yidhahdo xadhihi de war kale ma lahan wax kaloo dhihi oonan ahayn waidaa khaaabahum ljaahiluuna qaaluu salaaman wax kale ma lahan xaqiiqatan waa boqol iyo toban quraan kaa naqaanaa kaama ka adag war ma lahan laakiin qofka raba oo qiyaamo in laisweydiina ogsoon oo inaka laa tadri maa axdau bacdaka rumaysan ninka asaga waxaa weeyaan waxaad xujada hordhigi salaada duhuur maxaan iskugu yaraynayna cumrigeenu uu kooban yahay afarta maahan waxaan ka dhigaynaa sideed ma mushkila khalaas intaha marka muxuu ku leeyahay maya se nabiga ma jidayn oo tanna nabiga ma jidayn alai sla slam intaasaa ku filan qofkii dee khayrdoon ah oon muxuu ahay moogtahay akhadat alcizatu bilism dadkanagi iyo madhabkanagi iyo waxaasaa muxuu indifaacaynaa waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid aha oon aad ula yaabay beri munaadaro la qabtay ayaa rag waxay difaacayaan kitabka munaaqibka kalley baad aragtay laga yaabaa munaaqibka ragga difaacay waxay ahaayeen laba kooxood laba gruub gruub marka munaaqibka gaalnimo ay gaalnimo run ay u arkaan ku yaala waxaa ka ana alwaaxidu alfardu alkabiiru bidaatihi ana alwaasifu almawsuufu shaykhu ariiqati ana alfardu alkabiiru bidaatihi ana alwaaxidu ana alwaaxidu alfardu alkabiiru bidaatihi markaas ilahay baad u qaadani mogta oo anta waxaan dhihi laha ilahay kadibna isagii baydkii shadriga labaad wuxuu yidhi ana alwaasif almawsuufu shaykhu ariiqatii saasuu yidhi ana alwaasif almawsuufu shaykhu ariiqatii sheekha ariiqadaana horana maxaan ahay ana alwaaxid alfardu alkabiiru bidaatihi marka waxyaabahaasaa ku jira oo qaar saasay aaminsan yihiin ragga iyaga ahaa markii ay timid in lala murmanimin meeshaan oo habiil ugu sheegay nin ka mida wuxuu yidhi ilaahay igu soo horta annaga maba naqaanin bahalkan bahal aan naqaano on aad u naqaano ama aan isku fiicannahay maba indhaha la wada qabsada wahabiyi haddaa indhaha wada qabsanayna marka dhankaas ayaan u wada dundey halkaasuu ka dhacay ninka asaga ficlan inuu baail igu jeedaa laakiin wuxuu leey xisbigaaiga raggaaga laga adkaanin arrinta ayadana janno laguma galay ikhwani fillah lidalika xitaa adig haddii aad maanta aad leedahay salafi baan ahay amaba sunaan ku taaganahay sunnada dadka ku taagan waxyaabaha ay samaynaan haddii ay khalad tahay oy qolyaha bidcada aad u haysata ay waxooda saxan yihiin waxooda saxaad qaadanaysaan naxnu naduur maca alxaq xaytu daar gruubkaan isku kacsananay oon isdiidanayna haddii xaqa ay ku taagan yihiin ayagaan raacayna muhiimna ma anaga gruub fulaan anaga aan mxuu aha aan isku yarajaalna iyo anagaan isku dhownahay iyo taas qiyaamo waxba kuma tarayso yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatii wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin shanu yugniih maalinta ayada maalin aad gruub iyo qabiil iyo tol iyo waxaa weeyaan eh, ariiqa fulaan iyo xisbi fulaan iyo kuma taray maalinta ayada marka lidalika xaqa meel alle meeshuu la leexdo umaad ula leexanay adig baabuurka tareenka somaad arkin tareenka tareenka haddii aad koollo gala waa kada wala leexanaya un ka baxana wuu halaagsamay soo mogdiin xaqa waa saas xaqa waa masalada iyadoo muhiim walaalaha waxyaabahan mukhaalafaadka sunnada ku mxuu adag oo ku ilaalinan mxuu ahay mawruutaad saasay ahaan jirta iyo raggaas ayaa mxuu aha iyo oo weliba dee hadda xeerka ay maraysa ikhwaani waa wax jiddan oo aad loola marka masaaisha iyada aad iyo aad qofka inuu qalbigiisa eh, inuu mxuu ahay dad raaligaray waxa ugu muhiimsan inuu rabbigii raaligaray inuu dad mxuu ahay orankooda buuxiyo ood mxu ragga ayaga miisaankooda buuxiyo waxaa ugu haboon inuu miisaankiisa aakhara buuxsado inuu mxuu ahay badbaadadiisa buuxsado taasaa u haboon marka ayaga ha noqdayna amaba annaga ha noqona amaba kale ha noqdayna annaga muhimadda naga alxaqu maca alxaq xayu daara waa ayna daar meel alle meeshuu aq aada aad meel alle meeshuu xaq aada inaan aadna weyaan baabka in masaaisha la dhexgalo maxaa yeelay wuxuu yahay baabun fi nahyi baabu man sana sunata xasana waxaa ka horaya baabun fi nahyi can bidac wamuxdaaat umuur masaaisha hadda aad aragteenoo diin laga dhiga oo mararka qaar lagu shabaha hataa gaaladii oo ariiqadii gaaladii ay samaynayeen latattabicunna sanana man kaana qablakum lagu noqona ikhwaani arrinta idabalaad ha loogu baraarugsanaado dee qofkii munkarka radinaana yuusan ku radini munkar kale dadka qaar waxaa laga yaaba inuu waxa arko arna kala taga bidcayah balaayada oo inkaarta ku dhacday oo inkaar mushrikiinta ah taas taas waxbay keeni wax ay soo biirin oonan ahayn kala fogaansha ma laha marka waxaa la rabaa in man ra'a minkum munkaran falyuayiruu biyadihi fain lam yastatic fa bilisaanihi fain lam yastacfi biqalbihi wadalika adcfu liimaan idhabaa ila fircawna aayadda kale waxay ahayd faqulaa lahu qawla layinan waa fircawn ikhwani fi llah kuwaana laa ilaaha ila lah lh muxuu ahaa durbaantan iyo adduunkan wato inaad tira warinkaa kuwii mushrikiinta ahaa halkaan taagan bale inku dhacday bale inku dhacday ood halkaasun ka inkaarto ood ka abaarto waxaa kuu roon inaad muxuu ahay afraadda mu'airiinta iyo intaad awoodi karta tira waxaad yeelaysaan waxaad rabtaan adinka soo ma muxuu ahaa in nabiga lagu saliy sal allahu alay ali slam mis wax kala doonaysaan aadun aad muxuu ahaa raggaad cabsigelisaan baa muhiimaddiinna mise sali nabi ad rabtaan moog tahay waxaa weyaan mararka qaar waxaa weeyaan in eh, abshir bacadla caleyh raxmat ullah ayaa gabaygiisa waxaa kamid ah aad ba hilmaan bergeran waxbaan ka xifdiyey waxaa kamid ahaa bidcadan ku guulguulaya ayna soo badanin yani waxyaabaha aan samayna eh, mar wuxuu iska dhigi muxuua nin bidcadii ah bidcadii marka iyada waxay ahayd mustalaxeeda dadkan sunnada wata ayaa bidca la jiray saas ayaa sa ay hadda ayagay ku rogantay marka bidcada dhankaas ay ahaan jirtay wax alla wixii mawlidiida ama munaaqabdiida amaba baabkaas gale waxay ahaan bidca ayaga ayaana muxua masaakiin ahaayo kuwan gruubkan masaakiin meelaha ku dhowmana oo nafta ay haysa ahaan jireen baash waa is rogtay ayagiiyaa marka bidcadii lagu rogay haddana ayago soo rogayaano mxua groubka lagu soo rogaya marka laisoo rogrog marna kuwaan ha rogeyn kuwaan ha rogeyn sideedaba siraaca iyo mxua iyo islagdintu waa iska socota waxba dhibaatana ma lahan marka calcumuum nin walba ninka dee mxua xaq u taagan umbaana walxaqu maa wafaqa aljamaca maa wafaqa alxaq walow kunta waxdaka weyaan marka waxaan kala jeedaa ta ayada haddaad sallinaba doonaysa marka alayh salatu salaam baabkan baabkiisi maaha baabkiisi weyaan kule maka wada niqaashana waa aq makaata dhab makaata ha waa iga tah ha fariisto laakiin qofka mucaanidkood ee iska unaaday uushiisa ay meesha ugu go asaga kaa war malaha mogta meel haba yaraatee soomaalida waxay dhahan nin ujeeda ujeeda xaaskaaga gabadhaada laguma kala dhahan mogta baabka isaga war ma laha laakiin qofka xaqdoona waa laisfahmaya xaqiiqatan xitaa hala kala duwnaada iyada oo laiskhilaafsan yahay oo masaa'il isku khilaafsan yahay qofkaad u xaqdoon yahay waxunbaa isla fahmaysaan laa shaka laakiin qofka hadduusa xaq ba doonayn oo asaga u rabun gruubkiisi inuun gruub waxba kuma taray naam caan ah, waa cashirka ma soconin wa iska taagan yahay cashirka goobkaanaana qabtay qawluhu sharxi sheekhiyaa marka imaaday qaybtan dambe o dhan sheekha sharxiisa weeyaan oo muxuuahay meelaha ad adag mufradaadka inuu fududay ayaa waxaa weeyaan eh, ballanqaadkau ballanqaaday ayuu fulinaya qawluhu hadalka uu yidhi muxuu ahay nabigana sal allahu aleh ali wasalam uu yidhi raawiga cafwan mujtaab nimaar hadalkaas uu yidhi huwa biljimi waa jim muj wa bacda alif baun mujtaabi weyaan muuxada ee mxu dhibac hoos laga saaray wanimaaruna jamcu namira waa wahiya kisaaun min suufin muhaad waa go mxuu aha suuf ka samaysan oo leemanna ah, leeman lah weyaan leeman iyo xariiqma lah muhaad wamacnaa mujtaabiha ay laabisiiha qad kharaquuha way ka dilaaciyeen fii ru'uusihim waxyaaba ay ku sameyan waxaa weyaan bustihii ayaa inta mxuu ahaa ayar bartamaha laga dulaliya madaxa laga soo gashanaya marka go' weyn oo caadi ah marka heerkaasay ka maraysaa dad aad runtii u rafaadsanay ahaayeen radia allahu tacala canhum ardaahum waljawaabu nacam laabisi qad kharaquuha fii ru'uusihim waljawbu alqiac weeyaan waa qayb qayb weyaan wa minhu waxaa ka mid qowluhu tacaala wahamuud aladiina jaabuu asakra ay baacuuha naam ay naxatuuhu waqaacuuhu weyaan mxua qoreen wayna jarjareen weyaan wa qowluhu tamacara bilcayni lmuhmala caynta mxuu aha la dhibactiray ay taayara isbedele weyaan wa qowluhu uu ra'aytu kawmayni bifatxi lkaafi wa dammiha ay subratayni waa laba mxuu ahay karoor weyaan wa qowluhu kaanahu mudhaba bidaali almucjama wa fatxi alhaai walbaai lmuwaxada qaalahu alqaadi ciyaad baa saa mxuu aha ku shaqle weyan waayruhu wasaxafahu bacduhum qaarkood ayaa mxuu ahay khalday oo taxiif ku sameeyey taxiif lmuxadiiin baa la yidhahdaaye oo faqaala wuxuu yidhi mudhanatun la subkay waana khalata ayada badel muhmala ma inta ay dhihi laayeen mudhaba waxay dhaheen badel bidaali muhmala cafwan daal oo la dhibac tiray weyaan wadami alhaai hada oo la godo wabinuuni nuun mudhana ay dhaheen mudhana wkadalika dabطahu xumaydi xumaydina saasuu ku shaqlay wاصaxiixu اlmashhuuru huwa اlأwal weeyaan sida saxda ah mudhaba weeyaan wاlmuraadu bihi cala اlwajhayni aلصafaau waa saafi noqosho wejigiisu nabiga aad u saafi noqday wاlistinaaratu nuuritaanna wejigu nabiga nuuray calayhi الsalaatu wasalaam markuu arkay farxadda wanaaggaas ayuu ku farxay weyaan ragga ay saxaabada sameeyeen laba muxuu ahay karoor oo muxuu ahaa midna uu cunno yahay midnuu dhariya markuu nabig arka alai sala dhan nin walba dee ka dhargaya dharna ka dhargaya marka saas weeyaan nacam lacagna waayo meesha way taala kadalika xadiidka boqol laba iyo toddobaatanaad can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sal allahu wuxuu yidhi laysa ma ahaanin min nafsin naf oo tuqtalu la dila dulman dulmi lagu dila ilaa haddii ay jirta kaana waxaa ahaada cala bni aadam ina aadan allawal kiflun qayb ayuu ka leeyahy min damiha dhiiggeeda dembigii muxuu ka imaaday weyaan liannahu maxaa yeele kaana wuxuu ahaa man sana alqatla dil qofka jiday ninkuu horreeyay ayuu muttafaqun caleyh xadidka waxaa wariyey bukhaari muslim qaabiil iyo haabiil labadaa nin watlu calayhim naba'a bnay aadama id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihima walam tuqbal min alaakhar labadii nin oo isla dhalatay nin baa qurbaan muxuu ahaa iyo alla u dhawaasho intuu raashiin iyo xoole iyo ayuu diyaariyey kii kale waa diyaariyey qofka marka wixiisa la aqbala dab korka imaan jiray kadibna dabka ayaa qaadan jiray kadibna markay labad isla diyaariyeen mid baa laga aqbalay fataqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar kii kale lagama aqbalin marka laga aqbalin xasidnimaa gashay qaala la aqtulannaka waan ku dilayaa qaala inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin dadka ilaahay ka baqa ayaa ka aqbalaa kadibna inuu dila ayuu soo talaabqaada wuxuu yidhi la basata ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasiyadiya ilayka liaqtulak haddii aad mxua ah inaad disho dam aad doonaysid aniga lagama yaab inaan gacantayda kusoo taago innii akhaafu allah rab alcaalamiin kadibna wuu dilay fatawacat lahu nafsuhu qatla ahi faqatalahu faasbaxa marka ninka asaga ahay walaalkii dilay waa ninka u qof bini aadan dilay ninka asaga ahay marka naf kasta ilaa qiyaami saaca oo la gooya qayb u kale mxua ah, dhiiga asagaha ciyaada billah waa khatar xaqiiqatan halisa weyaan nacam marka waxyaabaha xumaanta qofka inuu horkaca hadda waxyaabaha khatarta waxaa ka ah ikhwaani fillah dadka taylarada iyo wax lagu tala joogo ilaaliyada faashoonka hadda muxuu maaragteen oo xijaabka loo sameeyey kii hadda duulaayo muxuu nacyaa ka duulwalay kii asaga hadda waa lagawaa laga baxay mid hadda waxaa soo baxay halkaas lagu muxuu ahaa inta la jamciyo ba hal saa oo dhalaalaysa muxua gadaal laga saara maaragteen oo asbuucyadan soo socota hadday bilaabeen wahaa kada war dadkiinan mxuu ahaa hawsha eh, moodhalayn aha iska ilaaliyana kada wax kasta oo marka lagaaga daydo waa musiibo haddii dhanka wanaagga ay tahay ood xijaabka sii wanaajiso ood sii mxuu ahaa qaabayso ood eh, wax fiican aad eh, asturka sii xoojiso waa mansana sunatan wa ila xijaabka hal isfare asalkiisa waa maamuur laakiin qofka inuu mxuu ahaa sii tafanuno waa mushkilad waa waqul fii dalika ay shay hadda hees lagama yaqaan magaaladan nairobi waa taqaanaa waa ilahi fadliga subxana wa tacaala hees lagama yaqaan ha dukaamadaan furan dukaan ay hees ka shidil miyaad aragtaan lagama yaqaan alxamdulilah waxaan maanta axad meelaha ku arkay islii dhexdeeda dad muxuu ahaa oona aad u kooban hal meel ay hadan filaya oo intay dukaan weyn fureen kadibna bahal soo hordhigeen eh, microfon soo hordhigeen samaacad soo hordhigeen oo heesihii qaraamiga ahaa iyo qadiimka ahaa howlada waaberi iyo muxuu maqal haboonti kuwii soo dhigeen xaqiiqa oo layaab ah marka waxaa weeyaan maxay noqonayaan waa lagu dayanaad sooma dad baa ku dayan doona man sunna kuwa iyaga rag baa u tagay khayr laa oo ducaadda ka mid ah waxay dhaheen muxuu nin iska daaya inaad macsiyo wadaan risiq allana idiin socdo ma fiicna arrintii waa joojiyeen khayr laa siiya rag ka ah ay u tageen ragga ayagaa rag baa ku dayday meelka ay ka furan hadda way furanta markii ugu ma aqaan ayana koleyba loo tegi doona filaya rag baa u tegi doona marka waxaan kala jeedaa man sanna sunnatan sayi'atan bay noqonaysaa marka waa mushkilad qofka marka in wax lagaaga daydo ila qiyaamo ay ka dhacdo marka ilaa iyo wixii la wada way kuu soconaysaa marka arrimaha iyagana ba insha allah tacala lagu baraarugsanaado dharka laftarkiisa bahallahan xunxun oo hadda meelaha lasoo dhiga maaragtay noo qaqaawan bahallahan hadda oo imtixaanka ah bahallahan laftarkoodana miyo haddii la tuuri karo la tuuro wax aad u liidan waa berigo dhar baa loo xiri jiray hadda iyagoo dhar aan lehena meelaha taagtaagan yihiin soo ma markaa dharkia lagala baxaya dhark intuu dhamaad ayaa habadki lagala bixi naa qaawano meel taaga marka oo hortaada dukaanka hortaa taaga masaaib waa masaaib waa marka bal arrimaha iyagana insha allah tacaala aad ha lagu khaasatan busineska iyo waxyaaba lamidka lagu baraarugsanaado nacam caawa dardasho waa iska sheeka waa caawa ma socdaan ujeeda nacam baabun fi dilaalati baabun wuxuu baab uyi baabkan fi dilaalati tusitaan listusiye alaa khayr calaa khayrin khayr listusiye iyo yeeritaan laiskugu yeero ilaa hudan hanuun aw dalaalatin baadilin laiskugu yeero ayuu baabkan baab uu yahay isusitaan laisusiy khayrka oo muxuu ahay macnihii hore ayuu aad ugu dhow yahay muxuu ahaa baabkaana fi dilaalati istusitaan laisusiyo oo laisu sheego oo laisu tilmaamo cala alkhayr khayrka laisu tilmaamo oo laisu sheego oo laistusiyo iyo waducaa iyo yeeritaan laiskugu yeero ilaa hudan hanuun laiskugu yeero wanaagga uu leeyahay kow aw dalaalatin baadinimo laiskugu yeero xumaanta ay leedahay ayuu baabkan baab uu yahay weyaan qaala tacala alla wuxuu yidhi wadcuu ugu yeer ilaa rabbika rabbiga dadka ugu yeer weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi udcuu ugu yeer ilaa sabiili rabbika rabbiga muxuu ah jidkiisa bilxikmati xikmad ugu yeeriyo walmawcidati wacdi alxasanati ee wanaagsan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi watacaawanuu iskugu kaalmeeya cala albiri wanaag iskugu kaalmeey wataqwa alla kabaqitaanka iskugu kaalmeeya weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi waltakum halidinka hela minkum adinka muminiintiyey ummatun mataa lidinka helo oo yadcuuna dadka ugu yeerayaan alkhayr khayrka ugu yeerayaan xadiidka boqol iyo abaaaaddeaad afwan can abi mascuudin waxaa laga ri cuqbat bni camrin alansaari radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi cuba qaala rasul la rasulka wuxuu yidhi man dalla qofkii dadka tusiya oo u tilmaama sheego calaa khayrin wanaag muxuu dadka u sheego oo u tilmaama tusiyo falahu wuxuu leeyahy ajri faacilihi qofka muxuu aha sameeyey ajirkiisa oo kale ayuu leeyahay wayaraahu muslim xadiidka boqol iyo afar iyo an abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal allah alay ali wslam qala wuxu yidhi nabigeena man dacaa qofku u yeera hudan hanuun dadku u yeera kaana lahu waxaa min ajri ajarka waxaa ugu sugnaada kaana lahu waxaa usugnaada min ajri ajarka xaggiisa waxaa u sugnaada man tabicahu dadka raacay ajarkooda oo kale leeyahay weyaan laa yunqas lagama nusqaami dalika arrinkaas laa yanqusu ma nusqaamiyo dalika ninkaas siinta la siiyey min ujuurihim ajarkooda shayan shay kama nusqaamiyo ninkaas la siiy ajarka la siiy ajarkooda waxba kama nusqaamiyo weyaan waman dacaa qof uu yeelo ilaa dalaalatin baadinima dadku ugu yeelo kaana caleyhi waxaa ahaada min alimi dembi waxaa ahaada min alimi dembi dushiisa waxaa ahaada mila aathaami man tabicahu dadka raacay muxuu aha dembiyaalkooda mid la mid ayaa muxuu ahaa ayaa asna la siiyaa weeyaan dadkii asaga ku dayday oo raacay oo xumaanta iyada ku raacay dembigooda o kale la siiyaa laa yunqasa laga nusaamiyo laa yanqusu ma nuqsaamiya daalika siintan isaga la siiyey min aaaamihim dembiyaalkooda shayan shay kama nusaamiyo isma taiirinayaan oo mxuu ahaa maadaama isaga xumaantii oo kale la siiyey toodii laga soo qaado asaga ha lagu dharoobo asaga la saaro macnaheeda ma ahan weyaan ayagana toodii ayay qaadanayaanoo kaamila isagana tii ay qaateen walow melyan qof noqdeen tii ay qaateen waxaa weeyaan dembigoodii heesaha daldhegaysanao kale dadka heesahan muxuu ahay faafiyo oo kale oo hadda eh, telefishinada ha noqdeen ama ha noqdeen mxu idaacadaha ka warrama dad aan weligood hees maqlin ayaa heesta ku baranayaan qofbaa heestba heesuu ku barani adna waa ku taallaa qofkii heese waa lamid isna waa u taallaa ilaa an yatuub ila allahi caza wajal inuu rabbi u tooba keeno waa kale ood ka beri noqdo ood soo istaaga nacam rawaahu muslim xadiidka muslim ayaa wariyey xadiidka boqol iyo shan iyo an ibni cabaasin an abil cabaas waxaa laga wariyay sahl bn sacdin saacdi radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal allahu alay ali wslam qaal nabigan wuxuu yidhi yowma khaybar maalinta khaybar wuxuu yidhi lauciyana waxaan siin doonaa wallahi baan ku dhaartay uciyana waxaan siini alraayata calanka jihaadka waxaan farta ka saari maanta lauciyana waxaan siina alraayata calanka waxaan u dhiibi iyo bandiirada waxaan u dhiibi hadan berri calaa yadayhi labadiis gacnood oo khaybar lagu furo khaybar muddaa la joogo waad marka maalin maalmaha ka mid ah wuxuu yidhi nin baan berri calanku dhiibi doona ninka asaga ah ilahay baa khaybar u furi doona weyaan yuxibu llaha allah ayuu jecelyahay qofka asaga warasuulahu rasuulkiisa ayuu jecel yahay wayuxibuhu llah tana muhimadda ah inaad rabbi jeclaata muhimadda waxaa ka muhiimsan inuu rabbi adig ku jeclaa wa tacala laysa shanu an tuxib bali shanu an tuxab shaniga iyo xaqiiqada waa mar inaad wax jeclaata ma laakiin xaqiiqada iyo mxuu aha waxa la dheeftala waa inuu rabbi ku jeclaada subxana watacaala yuxib llah alluu jecel warasuula rasuulkiisa u jecel yuxibuhu llah ilaahayna wuu jecel rasul rasuulkiisa wuu jecel yahay weeyaan fabaata way baryeen annaasu dadkii yadukuuna iyagoo mxuu ahay dhex dabaalanayaan oo mxuu ahay malaawaalayaan malaawaal iyo dhexdabaalasho ay ku jiraan leylatahum habeenkoodii ayuhum yucaaha qofka la siin doono berri yaa loo doona hebela laga yaaba hebelaa dhici karto arkaas beri waxa la raba madaxnimo maaha waxaa la rabaa in lagu guuleysto xubbigaas allah iyo xubbiga rasuulkiisa sal allahu aleh ali wasalam intaas ayaa la doonaya weyaan waadna hadalku dhihi doono radia allahu anhu arda nacam yadukuuna inay dhex dabaashaan laylatahum habeenkooda ayuhum qofkii yuctaaha la siin doona falamaa asbax markuu waa baraystay annaas dadkii hadow way ka laheen calaa rasulila rasulka ale ku ka laheen sala kulluhum dhammaantood yarjuun waxay an yuctaha in la faqaala wuxuu yidhi nabiga ayna cali bn abi aalib radi allahu tacala anhu arda wsala allahu cala nabiyina muxamedin sal allah aleh ali wasalam cali xagguu jiraa ibn abi aalib faqiila waxaa la yidhi ya rasul allahyow huwa yashtakii wuxuu ka sheeganaya uu ka xanuunsan yahay caynah laba isindhood indhabuqi waxbaa ku dhacay weyaan qaala wuxuu yidhi fa arsiluu ilayhi qof u dira ha loo yeero ninka la yihahdo cali ibn abi aalib fautiya bihi waa la keenay asagoo la wada fabasaqa nabigu ku tufay fii caynayhi laba isindhood ayuu ku tufay nabiga caleyhi salaatu wasalaam wadacaa lahu ilahay buu u baryay fabaria wuu caafimaaday xataa ilaa maa kana lam yakun bihi wajacun sida isaga oon weligiis xanuun uusan ku dhicin ka nodo weyaan ilaa aad ka noqda nin xanuun ah, uusan haynin faacaahu raayata calinka ayuu u dhiibay nabiga sal allahu alay ali wasalam faqaala wuxuu yidhi caliyuwuxuu yidhi cali yaa rasuula allaahiow uqaatiluhum miyaan la dagaalamaa xataa yakuunuu ilaa ay ka ahaadaan milana annagoo kale ilaa ka ahaadaan oy ka muslimaan miyaan la dagaalamaa faqaala wuxuu unfud waxaa weeyaan ku soco oo laazim oo muxuu furi calaa rislika sida aad soco weeyaan oo muxuu ahay hore u soco ila alamaam xataa tanzila ilaa aad ka degto tanzila ilaa aad ka degto bisaaxatihim barxadooda ilaa aad ka degto weyaan barxadooda ilaa ad ka degto uma kadib idcuhum ugu yeer ilaislam bima yajibu calayhim wixii waajib ku ah oo min xaq ilah xaqa alla towxiidka weyaane tacala ku rahaya isaga fawallaahi baan ku dhaartay lian yahdiya allahu inuu alla kugu hanuuniy bika adi sababta rajulan nin waaxidan ee ayaa khayrun kaaga khayr badan laka adiga min xumrin naam geela kiisa cascas oo guduudan kaas ayaa kaaga khayr badan weeyaan muttafaqun calayh marka xoola aad haniimo soo hesho iyo mxuu ahaay dhaqaalo badan oo kusoo gala iyo geel badan ood hesho waxaa kaaga khayr badan inaad qof alla kugu hanuuniye intaadan digaal i bala gelin waxaad samaysaa dacwadan la imaan weyaan saasaa nabigu u amray sal allahu aleh yadukuna aw yaduukuuna labadaba waa la ahriyaa ay yakhuuduuna way dhex dabaalanaya wayataxadauuna way ka sheekaysanayaan qowluhu rislika bikasri ra'i wa fatxiha rislika iyo raslika labadaba waa muxuu la ahriyaa luqataani way walkasru afsaxu in muxuu ahaa lahoos dhabo oo rislika la yidhaha ayaa faseexsan weeyaan xadiidka boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waan anasin radia allahu anhu ana fatan wiil oo min aslama ree aslam ah waa qolo carbeed oo carabta ka ah. ya rasuul inii aniga uriid waxaan doonaa alghaswa duulaan ayaan rabaa walaysa macii anigana macayga ma ahaanin maa tajahazu bihi an muxuu aha ku diyaargarooba oo muxuu eh, aan qaato oo taqriiban la fuuli lahay wix la midka aha iyo sahaydi ma haysto iyo gaadiidkii qaala wuxuu yidhi iti fulaanan hebel u fa inahu isaga qad kaana muxuu tajahaza mid diyaargaroobay ayuu ahaa fa marida wuuna xanuunsaday ninka asaga tag weeyaan fa ataahu yimid ninkii fa qaala wuxuu yidhi ina rasuula sala allahu alay waslm rasuulka alleh yuqriuka wuxuu kuu arinaya asalaama salaam ayuu kuu soo faray wayaquulu wuxuu leey acطinii isi oo ninka ayaal acطinii waxaad isiisaa alladii sahaydii tajahasta bi aad ku diyaargarowday saasuu ku yidhi weyaan nabiga farintu iisoo faray inaad wixii aad diyaargarowgaaga aad siiso oo aniga booskaada aan ayaan rabaa oga weyaan nacam fa qaala wuxuu yidhi yaa fulaan haweendiisu xaaskiisu marka u yeer faqala wuxu uhi yaa fulaan heblaayay acihi waxaad siisaan ninkaa aad siisaa alladii sahaydii iyo diyaargarowgii tajahastu aan ku diyaargarooba bihi isaga waxyaabihii sahaydii iyo howlihii aan diyaarsaday ninkaan ku wareeji weeyaan walaa taxbisii haxabisin minhu shay-an waxbana ha ka reebanin weeyaan wixii aan diyaargarowgeygoo dhan farta ka saar fa wallaahi baan ku dhaartee laa taxbisiina ma xabisid oo waxma reebtid shayan minhu laa taxbisiina kama reebtid minhu ninka asaga xaggiisa shay-an shay kama reebtid fa yubaarak uu alla barakay marka lakadi fiihi asagoo dhexdiis uu ku barakay weyaan inaad inaad wax ka reebato ninkan wuxuu waday wixii aniga aan ku diyaargaroobay cafwan oo inaan ku baxaan rabay inaad wax ka reebato ood wax muxuu ahay ka qarsato ama ka xasaysato kadibna ilahay aad kuu barakaya suuragal maaha weyan ee waxbaa ka reebanin barakalaabaa nagu dhici ninkan waxa ninka asaga marka asna ajarkiisa ayuu rabbi siinaa subxana wa tacaala xadiidka ama baabka baabun fi tacaawuni cala albiri waltaqwa baabka wuxuu baabu yahay in laisu kaalmaysto wanaagga iyo samafalka iyo alka baqitaanka subxana wa tacaala qaala tacala alla wuxuu yidhi watacaawanu isu kaalmaystahay cala albiri baarnimofalka iyo samafalka iyo wataqwa alla ka baqitaanka weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi walcasri baan ku dhaartay ina alinsaana bini aadamka lafii khusrin bini aadamka marka kuma dhaaran kara waxaana rabbi yahay subxana wa tacala rabbina wuxuu rabo ku dhaaranaya ina alinsaana insaanka la fii khusrin khasaaro ayuu ku sugan yahay ila aladiina duulkii aamanuu allinab rumeeyeen ow camiluu camal fileen asaalixaati waxyaabaha susuuban iyo camalka susuuban la imaadeen wa tawaasow isu dardaarmeen bilxaqi xaq isu dardaarmeen watawaasow isu dardaarmeen bisabri sabr isu dardaarmeen mooyane qaala alimaamu shaafici imamu shaafici wuxuu yihi raximahullah kalaaman kalaam hadal ayuu sheegay oo macnaahu macnihiis uu yahay ina annaasa dadka aw akaruhum dhammaant akarahum intooda badan fii aflatin waxay ku sugan yihiin hilmaan can hadihi suura suuraddaanotan way hilmaamsan yihin weyaan macno kalena wuxuu ahaa ilaahay hadduusan soo dejinin suuraddan suuradaan ahayn way ku filnaan lahed dadkii inay mxuaha ku dhaqmaan oo ay mxuahay ku janno galaan way ku filnaan laheyd weyaan raximah llah raxmatan waasica xadiidka boqoltodoba iyo todobaatanaad can abi cabdiraxmaan waxaa laga weri zayd ibnu khaalid iljuhani radi allahu tacala anhu qala wuxuu yihi qala rasul rasulka wuxuu fii sabiililahi ku duula faqad hazaa wuu duulay weeyaan waman khalafa qofkii uga dib jir noqdo oo mxuu waman khalafa qofkii khaliif ka noqdo oo waxaa weeyaan wanaag ku ilaaliyo waman khalafka qofkii mxuu aha ka noqdo haaziyan qof duula fii ahlihi ahlkiisi iyo reerkiisi bikhayrin wanaag muxuu aha ugu noqdo faqad hazaa wuu oo qofkii duulay reerkiisi ayuu usii haayaa usii ilaalinayaa waxay u bahdaan ay la qabanayaan kuwii xanuunsa istaalgeynaya wamaa ilaa dalika muttafaqun calayh xadiidka boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad wacan abi hurayrata wacan abi saciid alkhudri radi allahu tacala canhu ana rasul rasulka al sal allahu alay wuxuu bixiyey bacan dad ayuu bixiyey baciga waa dad loo diray duulaan loo diray weyaan ilaa bani lixyaan nimanka reer bani lixyaan oo min hudaylin qolada hudayl ka tirsanaa oo muxuu jilib reer hudayl weyaan ayuu nabigu u bixiyey calayh dad faqaala wuxuu yidhi liyanbaci ha baxa min kulli rajulayn laba nin oo kasta axaduhuma midkood ha baxa laba haddii aad tihiin ood meel isla joogtaan mid ha baxa weeyaan waljru ajarkana baynahumaa labada nin wuu udhexaynaya oo nin walba ajarkiisa uu helaya rawahu muslim nacam xadiidka boqol iyo lix iyo toddobaatanaad wacan bni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal allah alay slm laqiya wuxuu la faqala wuxuu yidhi man ilqowmu war kumaa tihiin adinka qoladaanay kumaa tihiin qaaluu waxay yidhahdeen almuslimuuna muslimiin baan nahay muslimuun muslimiin baan nahay qolo fulaan iyo qabiil fulaan baan nahay may dhihin muslimiin baan nahay faqaaluu waxay yidhahdeen man anta adna kee tahay qaala wuxuu yidhi rasuulullah rasuulka alla ayaa nahay weyaan sala allahu aleyh ali wasalam in muxuu aha waxay bilaab waxaa bilaabatay markii nabiga haddii nabiga allaba uu yahay alayh salaatsalaam in marka suaal la weydiiye oo nin walba u weydiiya nabiga sal allahu aleh ali wasalam u dirnaa farafacad kadibna waxaa kor u qaaday ilayhi nabiga kor xaggiis u qaaday imraatun haweeney sabiyan canug yar kor u qaaday fa qaalat waxay tihi ali haada nabi allow xajun xaj miyuu leeya oo xajka ama xaj u jira ma jiraa weeyaan qaala nabigan wuxuu yidhi sala ha xajkiis wuu ansaxayaa walaki ajrun adigana ajarkay leedahay weyaan xajkiis wuu ansixi ajarkan adaa qaadanaysa weyaan saasuu nabig sal allah alay rawahu muslim xadiidka boqol iyo sideetanaad an abi musa ashcri radi allahu anhu an nabi nabig wuxuu ka wari sal allah alay slm anahu nabigeenna qaala wuxuu yidhi alkhaazinu istorhayaha iyo mxuuah ninka makhaasinhayaha maqsanka jooga almuslimu ee muslimka ah alamiinu weliba aaminka ah alladii kaasoo yunafidu fulina maa umira bihi wixii la faray oo qofkii aad u haayey ama aad bankiga u haayey wixii aad faray fulina oona aaminka oo muslimka ah oo fa yuciyahu bixiya kaamilan isagoo mxuu aha dhammaashatirn mawfuuran aw maw maxaa idin qoran muwafaran oo waxaa weeye la dhammaashatiray tawfiirka wixii oo sidai ay ahayd loo beega oo isku toosan weeyaan oon waxba ka dhineen kaamilan muwafaran waa isku macna nacam muwafaran ayibatan ay mxuu ahay ku diibsan tahay ama ay ku wanaagsan tahay bihi bixinta ayada nafsuhu naftiisa ay mxuu ahay iib ku oo m nafti ay aad wixii ugu qanacsan oo jecel nafti ninka khaasinka ah marka bixi la yidhahdo wixiioo kaamilu bixinaya markuu bixiyana qasab iyo kuma bixinaayo naftiisa haddana qofkan miskiinka in la caawiyo oo la bixiyo aad bay naftiis usii jeceshahay nacam oo fa yadfacuhu ila aladii qofkii umira bihi umira loo amray lahu isaga bihi isaga loo amray axad lmutasadiqayni labada wax sadaqaysatay mid ka mid ninka xoolaha lahaa ood stoorka u joogay ood mxuu ahay accountiga u joogay ama bangiga u joogay ama dukaanka aad joogay ayaa wuxuu faray inuu mxuu ahaa maanta qolo fulan wax ku sadaqay ama meel fulan wax ku bixiyay ayuu faray ninka asaga wix ayaga sidoodii aad u bixiyey shilinkama dhimin shilin ile qofkuma joodo isaga ayaa gacanta ku haya haddii boqol bixi la yihahdo konton uu bixin kara u dhihi karaa boqolkii aan bixiy ma laakiin sidii oo kaamil uu bixiyey weliba sifa fiican buu bixiyey markuu bixinaya weliba asagoo ku faraxsan war naga qaado waxaan oo ay ka ahayn oo si fiican mxuu ahay ayuu u qofka isagoo noocaasa ah, oona muslimka ah oona aaminka ah nabigeena sal allahu alay waslm wuxuu ku tilmaamay in labada qofoo wax sadaqaysatay mid ka inuu yahay weyaan nacam muttafaqun caley wafii riwaayatin yucطaa waxaa la siinaa yucطiga wuxuu bixinaya cafwan maa umira bihi wixii la faray weeyaan wadabatuu waxay ku shaqleen almutasadiqayni bifatxi lqaafi qaafka oo la korra mutasadiqiyn la dhaha maca kasri nuuni nuunka oo lahoos dhabo mutasadiqayni la yidhaahdo cala ataniyati waa laba labada wax sadaqaysatay mid ka mid ah wacagsuhu ayada oo la dabarogana oo la yidhahda qaafka la hoos dhaba nuunkana la kordhaba mutasadiqiina la yidhaahdona ala aljamci waxa weyaan kooxda wax sadaqaysata iyuu mid ka mid yahay weyaan waa jamc wa kilaahumaa labadoodana saxiixun waa saxiix weyaan baabkaanaan ku darayna marka shan daqiiqa noo harsan insha allah baabnasiixati nasiixayu muxuu baab yahay weyaan qaala tacala alla wuxuu yidhi inama almuminuuna muminiinta ikhwatun waa walaala labada qof walaalaha wax ka dhexey waad garan kartaan haddii labada qof ay walaala yihiin inuu qofka kale meel xun ku fiirsado suuragal maahan inuu wixii uu rabay inuu muxuu la qaban waayo suuragal maahan marka wahaakada marka muminiinta ayaga unbaa walaalaha weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi ikhbaaran asagoo ka warramay can nuuxin sala allahu aleyh wasalam wa ansaxu lakum waa idin naseexaynaya ayuu yidhi ku jeeday wacan hudin wa ana anigana lakum adinka waxaan idiin ahay naasixun mid naseexay amiinu weliba aamin ku a ah nasiixada oonan waxaweyn ka gaabanaynin ama axadiiu miya xadiidka boqol iyo ko sideetanaad falawalu can ah, abi ruqayata cafwan can abi ruqayata waxaa lagu yihi tamiim ibna aws daari radia allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigan wuxuu ka wariy sal la slm anahu nabigan qaala inuu yidhi addiinu diinta annasixatu waa nasixa diinta alle waa nasixa sideedaba nasixa weeyaan diinta alle qulnaa waxaan niman bay u tahay nabi allow nasixa qaal wuxuu yidhi allah u tahay walikitaabi kitaabkiisa u tahay walirasuuli rasuulkiisa u tahay waliaimati lmuslimiina muslimiinta imaamyaalkooda ay madaxdooda u tahay wa caamatihim iyo caamadooda guud ahaantooda ay u tahay weyaan lilah allah tawxiidkiisa ayay diinta faraysaa kitaabka alle in la rumeeyo lagu dhaqmo la aqriyo la barto ayay diinta faraysaa rasuulkiisa in maxuuah la jeclaado la rumeeyo la ateeca waxa weeyaan lagu saliyo ayay faraysaa nasiixay u tahay aimada muslimiinta waxa nasiixay u tahay diinta alla subxaana wa tacala oo inay ayagan wanaag la imaadaan wanaaggii ay la imaadeen lagu ateeca oo waxa weeyaan loo dulqaato ay faraysaa diinta alla weyaan caamadana in loo dhimriyo in loo naxariisto in waxa weyaan si fiican lagu wado caamada kuwa aan aqoonta lahayn macnaheeda loolama jeedo waxaa loola jeeda ummadda waxa weyaan imaam waa madaxda ah inti kalena waa caamadii lidaalika lafdiga caamada ah, ay muslimiinta ilaaqaan oo si caadi loo ilaaqo bimuqaabil alama waxaa loola jeeda muslimiinta inta soo harta intaan aimada iyo madaxda ahayna loola jeeda caamada haddii muxuu ahaa baabulcilmi laga hadlana caamo iyo culimana annaga khaasatan soomaalida dadka aqoonta lahana culima loo yaqaana dadka aan aqoonta lahayn maxaa loo yaqaanaa caama waa muxuuah waa taas baabka soomaalida weeyaan nacam haddii loo baxa assunna washiica shiicada iyo sunnada istilaaxoodana waxaa weeyaan shiicada waxay caamo u yaqaanaan sunnada ahlusunaa ama culamo ha noqdo ama caamo ha noqdona waxay yihahdaan alcaama waxay haystaan gaalo inay yihiino faa'iida laheno niminkaanay ku dhacda ay yihiino wahakada caama yihahdaan xoolahooda la ogol yahay oo laysa calayna fi lummiyiina saas marka saas kale waa oo inay mxuu ahay nimanka yahuud a maxay jireen dadkan ummiyiinta ah oo inkaarta ku dhacda caamada oo carabtaan iyo waxaan inaan cunoon muxuu ahay daldalanno dembi iyo dhibaato malahan ay dhihi jireen sooma kuwan waa saasoo kale in gabadhooda xataa eh, eh, laga mxuu ahaa xumaan lagu sameeyo wamaa ilaa dalika in xoolahooda la dhaca in naftooda meeshii laga eh, afadii laga hela mxuahay markiiba laga takhalusa laysa calayna fi lumiyiina sabiil saasay qabaan weyaan alcaama lidalika caama haddaad maqashaan cinda shiica fayaqsuduuna bihi ahl اsunna wاljamaca xadiidka u dambeeyo cafwan xadiidka u dambeey ka horeeyo an jariir bn cabdilaahi radi allahu tacala anhu qala wuxuu jariir baayactu waxaan kula mubaayacooday rasuul allah rsulka al sala allahu aleh ali wasalam calaa iqaamati salaad salaad inaan nabiga oon kula mubaayacooday wa itaa'i zakaat zakada inaan iyo wanusxu naseexayn loo naseexay likulli muslimin muslim kasta loo naseexay muttafaqun calayh xadiidka boqol iyo saddex wa can anasin waxaa laga weri anhu can nebi wuxuu ka wari sal qala nabigan wuxuu yidhi yu'minu ma rumeeya axadukum xataa yuxiba ilaa uu kala jeclaado liahiihi walaalkiis uu kala jeclaado muslimka loola jeedaaye maa yuxibu wuxuu jecel linafsihi naftiisa muttafaqun calayh marka iimaan kaamila qofka lagama helaayo ilaa aad qofka muminka walaalka kala jeclaato waxaad naftaada la jeceshay naftaada maxaad la jeceshay marka adduun marka la joogo maal awlaad madaxnimo waxa eh, in aad magac yeelato wax alla wax adduunka aad naftaada la qofka kale oo la jeclow ha ka xumaanin aakhara maxaad jeceshahay jannaad rabtaa cadaab aad ka badbaado oo qabriga cadaabkiisa ugu horreeya oo qiyaamadii aad ka badbaado ood janno gasho ood darajaat alacla culya aad gaarto ood nabiga alai sl la muraafaqooto ayaad jeceshahay saas muslimiinta la jecla marka maxay kugu dhibaysaa marka oy dhib kugu haysaa in qof kastoo muslimoo adduunkan ku sugan alcarabu waalcajamu waalabyadu walaswadu wa qabiilatuka wahayru qabiilatika dhammaan inaad la jeclaato inay adduunkan nicmay barwaaqo ku jiraan wax alla wixii wanaago adaad rabti wax ka badan inay wada helaan aakharana dhammaantood jannada la wadageliye ma dhibay kugu haysaa intaas niyeyso kadibna iimaankaada iska kaamil noqdaba iimaankaada wuxuu noqonayaa maca baqiyat alacmaali alukhra iimaanan kaamilan laakiin haddii mar un ay kugu jirto muxuu ahaa baabkaas cagsigiisa oo qof mumina ah. mid kastaba ahaado atrad inuun adiga kaa hooseeyo ood adiga aad ka horayso iimaankaada marka weli fangor ku taala fangortaa marka inaad jarto ka shaqey hada wallah aclam w sal allah w ala abdi mustafa